bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى اlmabcuuثi raxmaة للcaalamiin وعlى آlih وsaxbih أجmaعin ama bعd fasl hada kani fasil almaءu qaliil وkaثiir almaau biyihii qaliilu waa kuwa yar wakahiiru waa kuwa fara badan falqaliilu kuwa yar maa duuna alqullatayni laba qullatayn wax ka yar weeye laba jalxadood wax ka yar weeye waalkahiiru biyaha fara badana qullataani waa laba qullo iyo fa akthara wax ka fara badan alqaliilu biyaha yar yatanajasu way nijaasoobaan biwuquuci najaasati najaaso dhicitaankeed fiihi biyihii ay ku dhacdo wa in lam yataghayar biyuhu yuusan badoorsoomine walmaau biyaha alkahiiru ee fara badana laa yatanajasu ma nijaasoobaan ilaa idaa goortii mooyeen takhayara uu doorsooma dacmuhu biyaha dhadhankiisa aw lownuhu biyaha midabkiisa aw riixuhu biyaha urkiisa halkan waxaynu ka hadlaynaa axkaamulmaa wax ka mid ah almaa min wasaa'il adahaara walaa min maqaasid aahaara haye santo biyahaas baynu baranaynaa mar hadday wasaa'ilu tahaara ay ka mid yihiin barashay kaaga baahan yihiin ay kaa mudan yihiin almaa-u sheekhu marka wuxuu yidhi qaliilun wa kahiirun wuu kala qaaday wuxuuna u kala qaaday inu uu kuu sheego xukunka ay yeelan doonaan najaaso iyo daahirnimo maxay ku nijaaso goormay nijaasoomaan goormayse daahir noqdaan wuxuu ku yidhi biyuhu waa labo ima waa qaliil ima waa kaiir qaliilka muxuu ku xadaysan yahay kaiirkuna muxuu ku xadaysan yahay qaliilku wuxuu ku xadaysan yahay buu yidhi qullatayn wax ka yar kaiirkuna wuxuu ku xadaysan yahay qullatayn wax dhan ama ka badan intaa weeye waxayna ka qaateen culimmadu xadiid qollatayn markay gaadhaan iyo wax ka badan inaysan najaaso xambaaraynin aysan nijaasoobaynin buu nebi moxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi sheegay xadiiskaa waxaad ka fahmaysaa in hadday qollatayn ka yaraadaan nijaaso ay xambaarayaan oy nijaasoobayaan qollataynku waa qilaalu hajar bay dhaheen culimmadu alqullatayn hadda innaku wax kuma xisaabsanee biyo markay imaato litir baynu wax ku xisaabsanaa laba boqol iyo lix iyo toban litir biyuhu markay gaadhaan waa kathiir weeye laba boqol iyo lix iyo toban markay ka yaraadaan biyuhu waa qaliil weeye laba boqol iyo lix iyo tobankan sideebay ku timid qof kasta telefoonkiisa hala soo baxo xisaab baa la geli waxa weeye ka murabbac ahaan waxay dhaheen culimmadu iyagu markii hore waxay ku xisaabsan jireen diraaca diraacan oo dhudhunka ah diraacan waxaa weeyaan sentimitir markii loo bedela halkii diraac culimo qaar waxay leeyiin waa afartan iyo lix culimo qaar waxay leeyiin waa afartan iyo siddeed culimo qaar waa konton iyo afar ay leeyihiin midda dhexaan qaadana marka afartan iyo sideed halkii dhudhun waa afartan iyo siddeen sentimitir wey waxay dhaheen culimmadu marka dheerar ahaan yani sidan u dheer waxaa weeye rubuc iyo diraac ballac ahaan rubuc iyo diraac cumqi ahaan rubuc iyo diraac diraaciina waxaynu dhahnay afartan iyo siddeed sentimitir wey afartan iyo sideed sentimitir rubucood waa meeqa meeqa labiyo toban axsan labiyo toban baad ku daray marka meeqa sentimitir bay soo bixi lixdan sentimitir weyn boqolkii sentimitirna muxuu dhigmaa hal mitir buu dhigmaa sooma haye waaye hadda waxaan haysanaa zero pointy six centimeter sooma zero pointy six centimeter ayaa waxaad u bedelaysaa waxay yidhaahdaan mitir mukacab cube may dhahan kaasaad u bedeli marka zero pointy six baad ku dhufan zero pointy six haddana waxaad kusii dhufan zero pointy six laanna zero pointy sixku waa kay duulankii cardankii iyo cumqigii sooma meeqaasaa bixi zero pointy two hundred sixteen sooma maxaad samayn mitir mukacabka ah yaa waxaa loo bedelaa litiraad halka mitir ee mukacabka ah kiyuumka ah wuxuu u dhigmaa kun litir ayar zero point two hundred sixteen ayaa waxaad ku dhufanaysaa kun mitir kun litir baad ku dhufan meeqaa soo baxday laba boqol toban iyo lix litir intaa weeye marka culimo qaarkeedoo martaa jirta boqol iyo lixdan iyo nisf liter culimo qaarkeed boqol iyo siddeetan culimo qaarkeed boqol sagaashan iyo afar culimo qaarkeed laba boqol taqriiban laakiin haddaad xisaabtaa marto waa laba boqol iyo lix iyo toban litir qaabkaasayna ku imaatay duulan cardan cumqan qaabka inaad u xisaabisa zero point kaa ku dhufanaysa zero point six zero point six waxaa la yidhi xisaabtu markay tahay value markay tahay maa la waa la isku dhufan baa la yidhi hadday reserve area tahayna waa la isku dardari baa layidhi isku darka marka meesha kama shaqaynayo isku dhufashadaabaa shaqayn kadib zero point two hundred sixteen baa soo bixi kun litir baad ku dhufan laba boqol iyo lix iyo toban litir baa xaasilka soo bixi labadaa boqol iyo lix iyo toban litir biyuhu hadday gaadhaan waa kathiir hadday saddex boqol gaadhaanna oo kasii fiican afar boqol shan boqol waa kathiir hadday noqdaan laba boqol ama boqol iyo konton ama inaka tirsigeenni laba boqol iyo shan iyo toban hadday noqdaan biyahaas waa qaliil mal faa-ida inaan kala barto waa ka wuxuu ku yidhi sheekhu alqaliilu yatanajasu biwuquuci الnajaasati fiihi wain lam yatagayar wاlmaءu اlkahiiru laa yatanajasu ila ida tagayara dacmuhu aw lownuhu aw riixuhu masaladan baa ku xidhan masalo weyn baa marka kaaga xidhan xaqiiqatan inaad barato inta litir ay qoloteynku yihiin waxaa weeye biyuhu hadday laba boqol iyo lix toban litir ka yaraadaan najaaso intay kaga dhici wey saa markay ugu dhacda biyaha wey nijaasoobeen ama midab ha isbedelo ama yuusan isbedelin wax ku xidhan ma jiro saaday ula kulanta saaday ugu dhacdo way nijaasoobeen biyaha culimadu waxay leeyihiin shuruud bay leeyihiin biyaha nijaasoobaya kow waa inay nijaasadu ku timaado waa inay nijaasadu ku timaado ee biyuhu hadday kor ka yimaadaan biyuhu ma nijaasoobayaan allaahuma dhowr masale mooyeen goormay nijaasoobaan kow nijaasadii markaad ku dhaqdo maalan labaatan litir oo kale markay dareereen ee dhulka ku dhaceen iyagoo bedelan hadday baxaan waa nijaas sidoo kale haddii wasankoodii uu batayna waa nijaas masalan labaatan litir bay ahaayeen miisaan baad saartay xoogay baa ku darmatay nijaasadii baa wax ku dartaan dhahaynaa iyadana waa nijaas mar kalena waa nijaasoo haddii booskii iyo maxalkii lagu daahirinayay hadduusan daahir noqonina weli urkii iyo dacmigii iyo waxyaalihii ama ku hadhay iyaguna weli biyaha waa nijaas idan waxaan leenahay biyahan yar ee nijaasoobaya nijaasadu waa inay ku timaado oy nijaasadu waarido ay noqoto amaa biyuhu hadduu waarid uu noqdo saddexdaa jihe ayaad ka fiirin saddexdaa jihe haddaad ka aragto way nijaasoobeen haddii kalena maysan nijaasoobin shardi kaley ku xidhaan oo ah nijaasadan aan leenahay laba boqol iyo lixiyo toban litir ka yar hadday ku dhacdo way nijaasayn waa inaysan ahayn nijaasadu tii la isu cafiyey waa inaysan ahayn maalan tii araggu uusan arkaynin iyo kuwaasoo kale waa inaysan ahayn idan laba boqol iyo lix iyo toban litir nijaaso hadday ku dhacdo nijaasada aan sheegnay way nijaasoobayaan takhayur iyo cadamu takhayur midna laga fiirin mahayo taa waa masalo masalada kale wuxuu yidhi sheekhu almaau lkaiiru laa yatanajasu ila idaa taghayara acmuhu aw lownuhu aw riixuhu waxaa weeye biyuhu haddii ay fara badan yihiin nijaaso ku dhicitaankeed kuma nijaasoobaan ee waxbaa laga fiiriyaa tadayur ma jiraa mise ma jiro tadayur wuu jiraa biyaha waa nijaaso tadayur ma jiro biyaha nijaaso ma aho waana laba boqol iyo lix iyo toban litir iyo wixii ka badan tadayurkuna wuxuu ku imaadaa xag dhadhan iyo xag ur iyo xag midabbu ku yimaadaa xadiidka nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi laga soo wariyee ah ee nijaase ma xambaarayaan hadday qollatayn biyuhu gaadhaan ilaa idaa taghayara acmuhu aw lownuhu aw riixuhu inta hore waa sax xadiidku laakiin intan dambe ilaa idaa taghayara dacmuhu aw lownuhu aw riixuhu waa daciif nin la yidhahda rashdiin ibnu sacd almisri ayaa ku jira marka waa daciif imaamnawi oo kale wuxuu leey xadiidka culimadu waxay isku ittifaaqeen inuu daciif yahy limaada looga qaatay xukunka marka ilaa idaa taghayara oo istitnaahan looga soo reebay ijmaaca ku asaxay ibnu mundir baa kitaabkiisa alijmaac kusoo guuriyey marka inta dambe ilaa idaa tahayara dacmuhu aw lownuhu aw riixuhu ijmac bay ku sugnaatay inta horena waxay ku sugnaatay xadiidka nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh waxaan dhahaynaa waa nijaase inay la kulanto waa inay ku dhacdo oy bedesho urkii ama dhadhankii ama midabkii wakuka laakiin nijaasada haddii aysan ku dhicin oo biyihii halkan ay yaalaan laba boqol iyo lix iyo toban litir iyo waxay yihiinba iyo wax kaloo yihiinba nijaasadii meel kaloo matalan bakhti yaallaa kadib dabayshaa ku soo qaaday biyihiina sidaasuu urkoodii uu isla bedelay ma nijaasoobeyaan lanna inay la kulanta ayaan rabnaa tana lama kulmin waa mujaawir weeyaan hal masalaan kakalaan kaga noqonaynaa oo ah taqayurkan iyo isbedelkan xaqiiqina wuu noqon karaa oo xisiga ishu hayso taqdiirina wuu noqon karaa bay culimmadu dhaheen taqdiiriga iyo xisigu xaqiiqiga iyo xisigu waa kanaan sheegnay oo caadi biyihide inaad midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo urkoodii uu isbedelo laakiin taqdiirigu waxay dhaheen waxay ku imaataa masaladan soo socota oo ah matalan biyaha halkan bay yaaleen laba boqol iyo lix iyo toban litir ah iyo wax ka badan waxaa ku dhacday nijaaso tusaale ahaan kaadi kaadidanna tilmaamo ma laho urna ma laho midabna ma laho dhadhanna ma laho waa maalan qofka biyaha aadka u cabiyo oo kale ma dhahna ilmihii yarkaa tiisii oo kale kadib way ku dhacday biyaha waxaan rabnay inaan ka fiirina takhayur soo ma ahayn ee macduumu sifaat weeye bowlkan ku dhacay maxaan samaynaynaa waxbaan qadaraynaa maxaan qadaraynaa intii ku dhacday ayaad soo qaadi maalan galaas yar bay ku koobnay yani ay dhannayd kaadido galaaskaas oo ashadda sifaat alalwaan waalriix waadacmi ah ayaad fiirin maxaan ka wadaa ashadda sifaat matalan waxaa midab ahaan oogu daran bay dhaheen matalan xibriga ama khad yani midabka dhaqsa wuu bedelaa wax kasta soomaa waxay kalay dhaheen xag dhadhan ahaanna khalkaa u daran bay dhaheen xag ur ahaanna waxay dhaheen miskigaa u daran marka intii kaadida ahaydee ku dhacday ee macduumu sifaatka ahayd oo maalan ahaa khal ayaad bakeeri ku shubi kadib waad ku shubi biyihii laba boqol iyo lix toban litrkahay oo kale hadday bedelayaan intii waxaan dhahaynaa inta hawey nijaasooday oo inta hawey nijaasiis waxaa kale ama iyadii oo miskaa soo qaadi waad ku dari hadduu dhadha urkii isbedelo waxaan dhahaynaa biyaha hawey nijaasoobeen kaadida qaabka ah ay ku dhacday waxaad soo qaadi intii oo khad ah waad ku dari hadday bedeshay waxaan dhahaynaa biyaha way nijaasoobeen laakiin haddii inta ay yarayd ku dhacday kaadidii ku dhacday way yarayd adigana intii unbaad ashadda sifaati lown ama riix ama dacm intaas soo qaaday baa ku dartay markaa ku dartay wax iska bedelay biyihii laba boqol lixtobanka litira ama saddex boqola ama afarta boqola waxba ma jiro waxaan dhahaynaa biyo intaa kaadida ku dhacday haddii ay lahaan lahayd or ama dhadhan ama midoo ay lahaan lahayd maysan bedeli lahayn idan culimadu waxay u kala qaadeen taqayurka imaa xaqiiqi wa imaa taqdiiri xaqiiqi waa kan aan iska naqaano taqdiirigana suuradaasay suuradaasay leedahay jamiil wuxuu yidhi sheekhu faslun haadaa kani faasilun muujibaatu lgusli qabayska waxyaalaha waajibiya sittatun lix weeye ilaaju lxashafati xubinka taranka ee ragga qeybtiisa hore oo la geliyo filfarji farji la geliyo farjigu intaas waxbuu noqon doonaa waan sheegi doonaa wa khuruujulmaniyi manidii soo bixitaankeeda ayaa qabays waajibisa walxaydu xayd ayaa waajibiya waalnifaasu dhiig dhiigdhalmeedka ayaa waajibiya waalwilaadatu dhalmadii laftirkeeda ayaa waajibisa waalmowtu geeri ayaa waajibisa halkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu muujibaat lqusl waxaad u fiirsataa mar allaale markuu weysada u yimaadee ka hadlayay wuxuu ka hadlay faraa'idul wudu nawaaqidiina ama muujibaadkii waajibinayay ama asbaabtii waxaa dooni ku magacoobay weli maynaaba sheeginba qusliga markuu u yimaadayna muxuu sameeyey muujibaadkii buu soo hormariyey faraa'idul quslina way ka dambaysaa culimmadu suuray sheegaan oo sababkan keentay inkastoo tartiibku culimadu ay isku khilaafaan ninba si uu u tartiibsado imaamu nawowi laftirkiisa kitaabka rawda iyo kitaabka minaajkaba ay ku kala duwan yihiin waxay sheegaan qofku markuu dhasho waxaa la dhalaa isagoon weyse qabin sooma laakiin lama dhahayo isagoo janaabo qabo ayuu dhashay oo qabiis baa ku waajibaya sooma qabiisku idan weysada waxaa la rabaa marka hore inuu barto oo weysaysto kadibna naaqid uu yimaado idan faraa'idul wuduu baa la hormariyey bay dhaheen culimmadu kadibna naaqadkiibaa gadaal ka iman amaa xagga qabayska qabayska qofka lama dhalo isagoo junub ah soo qabays laga rabo lama dhalo idan janaabadii waa inay imaato oo qusli wax waajibinayo uu yimaado kadibna faraa'idul qusli la baro saa darteed bay waxay u hormariyeen muujibaat ulqusli muujibaat ulqusli waa lix lixda saddexna rag iyo dumar baa wadaaga saddexna dumarka ayaa gooni la ah labada u horeysa iyo ka u dambeeya lixdan uu sheegay rag iyo dumarba way wadaagaan saddexda kalena dumarkay gooni u tahay ta koowaad waxaa weeye iilaajuulxashafati fi lfarji iilaaj waa gelin luqa carabiya alxashafa waxaa la yidhaahdaa xubinka taranka qeybtiisa hore ama inta birgoysta aan soo dhahnay ama barjada loo yaqaano intaayoo gasho weeyaan farji gasha fil farji buu yidhi sheekhu muusan kala qaadin farjigaas wuxuu noqon karaa farju imra'a qof dumaraha wuxuu kala noqon karaa farji xayawaan wuxuu kala noqon karaa farjiga duburkuuba noqon karaa duburu imra'a ama xayawaan duurkii noqon karaa waxyaalo fara badan ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa qof nool wuxuu noqon karaa qof dhintay dadka dhintayna dad baa wax ka raadiyay soomaa ay qofka dhintay isaga haddii la dhaqo oo qof uu wax ka raadsado isagii qabiiskiisii kuma soo celinayno laakiin ninkan wax ka daydayn baa qabiis lagu <laughs> leehay ilaaju lxashafati fi lfarji waad garanayseen axaadiistii ku asaxay nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu alayhi ida altaqa alkhitaanaan faqad wajaba alghuslu labada gudnin haddii ay istaabtaan qabays baa waajibay nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu alayhi waa kii talabaad waxaa weeye rag iyo dumarbana ka dhaxaysa khuruuju almaniyi almaniyi waan soo sheegnay waxaan isku dhowaan dhahnay almaniyu walmadyu walwadyu laakiin waxay ku kala duwan yihiin baan dhahnay min xayu asifatu min xayu atartiib maa yataratab wa min xayu esh xukm oo ilaxkaam jamiil taasay ku kala duwan yihiin idan meni soo baxda weye ereygu dhahay u fiirso khuruuj buu cabiray si fiican u fahan khuruuj waa soo bixitaan laakiin haddii aysan soo bixin waxba qofkii lagu laho tusaale ahaan wuu dareemay kadibna xubinkiisii tarankaa buu qabtay way ku noqotay qabiis waxba laguma laho leanna waxaan ku xidhnay xukunka qabiiska ah, waxaa weeyaan khuruuj iyo soo bixitaan weeyaan nebi maxamed salawaatu ullahi rabi wasalaamu caleyh almaau min almaa waa kii uu lahaa kadaalika ay weydiinaysay gabadhii dumarku markii ay ixtilaamaan wax qabiisah ma lagu leh nebi maxamed salawatu llahi rabbi wasalaamu caleyh haa haddii ay biyo aragto uu dhehiyey weeyaan idan khuruuju waa kaas waxaa ku xiga alxayd xaydkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qabayska waajibiya xaydka waxaa weeyaan gooni dumarka ayuu u yahay xaydkuna goorma ayuu qabayska waajibin waa marka uu go-o ah, rabbi subxaanahu wa tacaala waa kii lahaa faidaa taaharna faidaa tadaharnada dambe waa markay qabaystaan weeyaan faatuuhunna xadiidkii caaishana faidaa aqbalat asalaatu fadacii faidaa aqbalat alxaydatu dheh fadacii asalaa waidaa adbarat fakhtasilii wasalli waa kii ay ahay idan xeydkuna waxyaalaha qabiiska waajibiya ayuu ka mid yahay waa goorma waa goorta uu go-o wanifaasu nifaaskuna waa dhig dhalmeedkii nifaaska waxaynu dhahnay waa dhiigga yimaada caqiba alwilaada ee ma aho dhiigga imanaya xataa wilaadada la socda ma aho ma aho kan ka horeynaya gabadhii markay foolanayso gabadhu markay foolanayso dhiigga ka yimaado culimmadu meelo badan bay ka fiiriyaan oo masale kale ay gashaan insha allahu xaydka inoogu iman doonto ah maxayd baan ka dhignaa dhiiggan dhiig dhalmeedkamama dhiigi karee mise wax kaleaan ka dhignaa masaley ku xiran tahay masaladay ku xiran tahay waxaa weeyaan horta gabarh xaamila ah ma xaydo mise ma xaydo dhakhaatiirta xataa weli waxaa umalayn inay isku khilaafsan yahin sooma inkastay u badan yihin baan u malayn inaysan xaydin idan haddii aad dhahdo madhabkuna uu yahay madhabkuna uu yahay madhabka waad fahmaysiin madhabkuna uu yahay gabadhu way xaydaa iyadoo xaamil aha dhiigga waxaan xisaabinaynaa waan fiirinaynaa hadduu ahaa xilli xayd ay ku jirtay dee xayd baa loo xisaabin xilli xayd haddaysan ku jirinna dam kale ayaa loo xisaabin salaadeedii iyo warkeedii iyo wixii dhan gabadha waa lagu leehay idan gabadha biyaha ka soconayay iyo waxaasoo dhan salaadiyaysan ooga tegin waataan soo hormarinayn soo sheegnay nifaas waa dhiiggaas dhiig dhalmeedka waxaa ku xiga alwilaada dhalmadii laftirkeedii gabadhii baa dhashay haddee dhiig baa imane mar marka qaarkood waxaa laga yaabaabay dhaheen culimmadu inay dhasho gabadhii ilmo aan wax xab ah iyo waxba iyo waxiyo dhiig iyo waxba uusan jirin gabadhii dhiig ma lagu waajibin qabays mise laguma waajibinayo oo lagu waajibin limaada gabadhan nifaas kama imanin gabadhan xayd kama imanin maxaa loogu waajibiyey waxaan dhahaynaa gabadhan meni baa ka imaatay biyaa ka yimaaday keedi lanna ilmahan waa mutajami waa waa mini ingegtay un soomaho idan sidaasay culimmadu ay ugu waajibiyeen walmowtu waa ku xiga geeri qofkii hadduu dhinto in la dhaqo ayaa waajiba isagii wax waajiboo saaran malaa mogta uba dhintay laakiin inakii waxaa ina saaran inaan dhaqno ayaa waajib aha nabiga salawaatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi gabadhiisii markay dhimatay waa kii lahaa iqsilnahaa alaatan kada kada usi kadaalika ninkii ku dhintay xajka hashiisii haraatiday dishay waa kii nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi iqsiluuhu uu lahaa waa qasab in la dhaqo waa xaqu inagu leehay oo waajiba ah. insha allahu markaan janaaista gaarno baabul janaa aan gaarno aynu ku sheegi doono intaa wuxuu oga baxay muujibaat qabays baa waajibay haa lixdaa shay mid ka mid ahaana waajibiyey haye maxaa laga rabaa qofkii marka dee inuu qabaysto ayaa laga rabaa qaabkee buu u qabaysan kitaabku waa mukhtasar laa sunan walaa waxyaa axkaam fara badanoo kuma sheegayo kumana taabanaya wuxuu kuu sheegayn inta faradka ah inta dhiig joojitaanka ah ee hadda aad qaadanaysa ayuu kuu sheegaya oo wuxuu yidhi faslun haadakani faasilun furuudul qusli qabayska waxyaalaha faradlayaalkiisa ee waajibka ee rukniga ah aan laga tegi karin itnaani laba weeye anniyatu niyo weeye waxyaalaha faradka ah labo wa tacmiimulbadani jidhka oo lagu dhammaystiro weeye bilmaa-i biyo lagu dhammaystiro camal baad samaynaysaa camalna niyola aan ma asaxo niyadii ayaa qasab aha marka niyada mabaaxistaadiis oo lama garanayo intii un weeyaan waxaan dhahnay beydkii muxua lagu kulmiyey xaqiiqatun xukmun maxallun wazaman kayfiyatun shardun wa maqsuudun xasan intii halka aada ku dhahday intanun kusoo guuri meel kastoo niyo kusoo marayno kusoo guuri insha allah markaan abshaaci kutubta kala gaanona mabaaxid yaryar baan ku dari doonaa laakiin toddobadaa unbay ku meeraysan laakiin masaa'il ka farcamaysa toddobada welibana qaybo ka mid insha allah ayaan ogu tegi doonaa aan ku arki doonaa marka niyadu waa niyadii inama alacmaalu binniyaat nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi uu lahaa talabaad waxaa weeye waajibka ahaa ee rukniga ahaa ee qabiisna uusan kaa asaxaynin inaad la imaato uun mooyeen waa tacmiimu lbadani bilmaa e, jidhkii inaad ku dhammaystirto biyo jidhkii inaad biyo ku dhammaystirto insha allahu sunankan si fiican oogu baran doonaaye inaan si fiican wax kasta oo daahir aha oo muuqda inaan waxaa la rabaa biyaha aad gaadhsiiso qabayska si fiican cibaadadaadii yeysan meel bannaana ha ku dhicin inaad aada isu ilaaliso ilaalisood u taxadirta wey intaad tuubada isku furto inaad meelaha qaarkood ka tagta ma oo xaqiiqatan wax kasta oo bannaan ama bannaanaan kara waa inaad dhaqdo kayf waxaa weeye qofku hadduu taagan yahay iyo hadduu fadhiyo waxa ka bannaanaanaya meelaha qaarkood way kala duwan yihiin haddii uu fadhiyo maalan gadaal oo kale dee meel baa bannaanaanaysa hadduu laakiin istaago oo barihii uu isku xidho meel baa qarsoomaysa oo laga yaa inuusan gaarin minuunaa maxaa fiican qofkii inuu fadhiisto markuu qabaysanayo marmar qaar mar inuu fadhiisto oo kadibna sidii isagoo istijaysanaya uu meeshaa soo dhaqo biyihii u gaarhsiiyo gabadhii baa la mid ah iyadoo hor iyo gadaal labadoo way leedahay inay fadhiisato ayaa la rabaa kadibna meel kastoo muuqanaysa marka ay fadhiisato ay dhaqda ayaa la rabaa cidiyaha hoosteeda qofkii inuu dhaqo wax kasta inuu maxaa la dhihi jiray biyihii uu gaadhsiiyo waxaa dhacda ayadana laba meel oo kale oo dadku laga yaabaa inay ka tagaan qofka xuduntiisa laga yaaba inay xagga buuridiisa iyo xagga kale u kala kacayso allah aclam laakiin iyadana waa laga yaabaa in lagu galo kayf waxaa weeye biyihii waa isku shuraysaa xuduntii dee meel baa lagayaa inay qarsoon tahay waxaa rabaa inuu ku faajofaajoodo tacaahud uu ku sameeyo uu meesha uu si fiican u dhaqa ayaa la rabaa biyihii uu gaadhsiiyo waxaa kaloo dhacda iyadana markii la qabaysanayo intuu qofkii biyihii uu isku shubo dhegtiisa meeshan la arkaya caadiga ah kuma muuqata inaynaba gaarinba oo kadib biyihii isku shubo isku shubo kadibna saa uu isaqaato kadibna uu sii dhaqaaqo meeshan dhan haddi maada dhaqinaya daahirka ee bannaanka taalleh marka waxay dhaheen culimadu waxaa la sameeya biyaha inta inta lagu shubo isku shumamaysid madaxaysan kaa gelin waxaad samaynaysaa sidanaad u geerinaysaa sidanaadna oogu dhaqaysaa marka jirkaaga waxaa lagu yiri ku dhammaystir biyo bal intaa uun samee inta kale sunanka ah insha allah meel baan ku gaari doonaa laakiin intaa bal ha kaaga asaxo cibaadadaada wuxuu yidhi sheekhu shuruud ulwuduu'i faslun faslun haadaa kani faasilun shuruud ulwuduu'i weysada shuruudeedu casharatun toban weeye alislaamu islaam weeye qofka weysiisanaya inuu muslim yahay weeye laba adtamyiisu soocitaan weeye inuu wax kala saarayo maankiisii iyo garaadkiisii uu joogo weeye waalnaqaa'u waa hufnaan iyo ka daahir noqosho canilxaydi xayd inay gabadhii daahir ka tahay iyo wanifaasi nifaas inay daahir ka tahay wa camaa shayna waa inuu daahir ka yahay qofkii oo uu ka hufan yahay yamnacu diidaya wusuula almaa'i biyo gaadhitaankood ila albasharati jidhka ay gaadhaan wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin cala alcudwi xubinka dushiisa inuu saaran yahay maa shay shayga oo yuqayiru baddelaya almaa'a biyaha waalcilmu ogaansho weeye bifardiyatihi weysada inay farad tahay inaad cilmi u leedahood og tahay wa an laa yactaqida waa inuusan ictiqaadidan uusan aaminin fardan faral oo min furuudihi faralyaasha weysada ka mid ahaa ee lixda ahayn soo maray sunnatan sunna waa inuusan ka aaminin walmaau bihi altahuura ee daahirka ahaa weeye wa dukhuululwaqti waqti gelitaankii weeye iyo waalmuwaalaatu xidhiidh oo lidaa'imi alxadati qofka xadadkiisa uu joogtada yahay u sugnaaday waa dukhuululwaqti iyo muwaalaadka labadan shardiya u dambeeya halkan waxaynu ka baranaynaa weysadii ayuu gadaal ogu noqday weysada waxaynu kasoo soo maray faraa-ideedii baynu soo maray oo lix ahayd haddana waxaynu baranaynaa shuruudeeda wuxuu ku xijisiin doonaa waxyaalaha jebiya wuxuu ku xijisiin doonaa weyse markay jabto maxaa kaa xaaraan ahaa kadibna wuu ka bixi doonaa wuxuu ka hadlay shuruud ulwuduu shardiga luqa ahaan waa calaamad sooma aayadda qur-aankaen maxay ahayd faqad jaaa ashraduha amaa ka isdilaax ahaan waxay yidhaahdaan waa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadam waxay ka waa shay haddii la waayo kii kale la weynaye loo shardinayay haddii la helana qasab aysan noqonaynin kii loo shardinaya in la helo iyo in la waayo midna aysan shardi noqonaynin wey tusaale ahaan dahaarada oo kale dahaaradu waa shardun eesh lisalaa sooma haye dahaaro la waayey maxaa ka dhasha salaad la waayey sooma laakiin dahaaro la helay qasab inaad salaad ku jirtaa haddaad dahaaro qabta haddana salaad kuma jirtid idan taas saas weeye marka shuruud ulwuduu ereyga shard iyo rukni waxay ku kala duwan yihiin wuxuu dhahaa ninkan iskale alfiyat lmaraaqi maraaqi sacuud limuntaqi ruqiyi wasucuud wاlruknu juزء الdaati wالshardu kharaj markaad salaada tukanayso waxyaalaha shuruud ah horey waa inaa intaa salaada gelin aad samayso istiqbaal qobla hore waa inaad samayso satrul cawra hore intaad salaada gelin amaa ruknigu maalan istaagii waa rukniga ah soomo ku dhex samayn marka muxuu yidhi waruknu jusu daati washarduna kharaja waxay kole ku kala duwan yihiin shardiga waxaa lagaa rabaa inuu musaaxib kula ahaadoo kula socdo ilaa cibaadadii aad ka dhammaynayso shardiga laakiin rukniga soomoo maalan eh, sujuudda oo kale dee meel baad ooga tegey rukuucda oo kale dee meel baad ooga tegey ee mar kasta rukuucsanaanaysa soo maa isbedelaysaa waad ka guuraysaa shuruuda wuxuu inoo sheegayaa markuu sheekh wuxuu inoo sheegayaa shuruuda weysada weyse qaadka tobankan shardi waa in la helo markaasay weyse asixi faraa'ideedii iyo arkaanteedii iyo aada la iman shardiga koowaad waxaa weeye alislaam qofku waa inuu muslim yahay qofkan weysaysanaya amaa gaal gaal weyse ka asixi mayso limaada jawaab mandiqi ahal rabaa ay sheekh korwaada axsant weyse maxaa qasab ahaa niyo soo mahayn gaalna niyo may ka asixi may halkaasay sheekadu kaga fadhidaa sheekh jamiil al islaamu islaamnimo weeye labo insha allah waxyaalaha laga soo rereebi doonaa meel baan ku gaari doonaa waan arki doonaa marka laakiin haddee in lagu soo guuriyo oo kutubtii kale waxay qorayaan halkan soo maa ka soco alislaamu islaamnimo weeye labo watamiizu tamyiiz weeye watamiizu tamyiiz weeye qofkan weysaysanaya qof garaadkiisa iyo maankiisii joogo waa inuu yahay ama waa inuu yahay qof xad atamyiis soo gaadhay haddii uu yaryahay xaddu tamyiis meequu kusoo gaari karaa cunuga yarka ee sabiga meequu kusoo gaari karaa culimmadu aad bay isugu khilaafeen oo masale meelo badanna inooga baahan inshaalla kutubta kale aan ku sharxi doonaa xitaa markii musdalaxa la joogo waad u baahan tahay meeqa weeyaan makanba makanba makanba goormuu xadiidka xambaari karaabay iyagu ooga hadlaan inakun waxaan oga hadlaynaa goorme ayay weysadu ka asaxaysaa jamiil toddoba sana soo gaaro miya markuu wax kala garanaya miya markuu dameerka iyo loda kala farqiya miya markuu kan kala sameeya miya aad bay isoogu khilaafeenaya xaju tamyiis qof wax kala garanaya waa inuu yahay markaasay weysadii ka asaxaysaa shardiga saddexaad waxaa weeye annaqaau can ilxaydi waannifaas gabadhii buu kan u yaalaa gabadhu markay weysaysanaysa ay weyse ka asixi shardi waxaa ahaa dee xayd nifaas inaysan qabin ilaa xayd iyo nifaas haddii ay qabto weyse wax ka asaxaya ma laho xataa inay weysaysato ma hay dhaheen culimadu haddii kale talaacub bay noqonaysaa iyo iska ciyaar bay noqonaysaa waxaa afreeya oo shardiga afraad ah, waa annaqaa camaa yamnacu wusuul almaa ila albashara qofkan weysaysanaya jirhkii uu biyaha marin lahaa waa in wax biyihii inay gaadhaan u diidaya waa inuusan jirin ee haddii uu jiro weysada ma asaxayso xinaha la marsado iyo waxyaalaha gacmaha la marsado maxaa dhihi jiray waa la kala qaadqaadi haddii cayn iyo wax uu saaran yahay marmarka qaarkood baa la maryaa wax cayn oo la arkaya sooma haddii taa la arkayo ay tahay biyihii way diidaysaa laakiin haddii gabadha intay xinna ay marsatay kadibna ay iska dhaqday guduudkii iyo cilaankii iyo wixii uun uu ka muuqdo waxweysadii dhib u keensan ma jiro limaada liannu maynaa dhihin inaku biyuhu waa inay dhex galaan maynaa dhihin laa waa inay gaadhaan baan dhahnay tanna ma diideysa haddaysan cayn la arkaya aysan ahayn marka loonku waxba dhibma laho jamiil camaa yamnacu usuula almaa ila lbashara qofkii ciddihii oo kale waxaa laga yaabaa inay wasaq kaga jirto oo meelay biyihii ay gaari lahayeen ay u diido meelo fara badan marka qofku waa wax kasta oo biyihii mee jirhka gaari lahaa u diiday waa inuu iska nadiifiyo oo iska hufo kadib uu sameeyo marka qaarkood waxaa dhacda eh, allahu aclam gabdhaha maalan arooskee la aroosay kale waxbaa laga inay issaarsaaraan wax hadduu cayn yahay kadibna ay weysaysato cayntii jidhka waxay u diidaysaa biyihii inay gaadhaan inay iska ayaa la rabaa kadibna ay weysaysato amaa yamnacu wusuul almaa ila albasharatina waa sidaa shardiga shanaad waxaa weeye wa an laa yakuuna cala alcuduwi maa yuqayiru almaa xubinka waa inuusan saarayn wax biyihii bedelaya maalan qofkii cilaan baa u saaraa tusaalahaan soona cilaankii markii hore iska dhaqin yiri weysadaan ku dhaqi biyo kasta oo gacantiisii ka shuma wejigiis ama wejigiisi aan dhihine gacmihii lugihiisii ka shuma waxay soo baxeen biyihii oo doorsan soomaa idan biyo doorsoomay baa meesha wey maxaa dhacaya marka waxaa la rabay shardigan soo socoto maa dahuur ah sooma waxaa biyi daahir ahaa meesha kasoo bixi oon mudahir ahayn baa meesha kasoo bixi leanna midabkoodii baa bedelmay wuxuuna ku bedelmay shay daahir uu ku bedelmay marka sheekadu halkaasay ka imanaysaa waxaa la rabaa xubinkan aad dhaqayso wax biyaha bedelaya waa inuusan hay shardiga lixaad waxaa weeyaan walcilmu bifardiyatihi markan aad weysaysanayso waa inaad ogtahay cilmina aad u leedahay inay weysadan fara tahay inaad ogtahay tahay wey haddaana ogeyn ma asaxaysa mise ma asaxayso haddaan sunno u haystaba weysadan dhanba inay iska caadi tahay ma ansaxaysa sooma yaa cilayn kara laakiin xalay wixii lasoo maray mabaaxithu niye axsant axsant sheeg waad sheegtay waad sheegtay waa runtaa shardigay ku jirta axsant khayr lah kus taas wey sheekh waxaanaad niyoonaysa waa inaad cilmi u leeday markaasay niyo imaataa soo moo marka alcilmu bifardiyati waxaanaad weysiisanaysa haddaadaba garanayninba wuxuu yahay inuu farad yahay iyo inuu sunna iyo inuu karaa inuu xaaraan yahay haddaadan ogeyn tay dhib weeyaan marka waxaa la rabaa alcilmu bifardiyati lianna qofkan jaahilka ah iyadana waxaa ku jirtay shuruud ah aljasmu soomahayn qofkan jaahilkaana niyadii maba goyn karaba aslan jasmi marka kama suurtagelayo marka taa iyadana waa lagu cilayn karaa marka alcilmu bifardiyatihi ayaa shardiga lixaad ah shardiga shardiga toddobaad ee shuruudul wudu ee tobanka ah ka mid a ah wa anlaa yactaqida fardan min furuudihi sunna oo ah furuudul wuduu baynu soo marray oo lix ahayd soo maa lixdiiba waa inay farad yihiin inaad ictiqaadsantahay laakiin haddaad tartiibkii u dambeeya ictiqaadsantahay inuu iska sunno iska caadi yahay weysadaadeed maasaxaysa ansaxayso kaso madaahibtii waxyaala ay ku kala tegsanyiin haddii wejiga dhaqitaankiisa asleedana waa iska caadi kan asaga meel meelunbaa loo simaya ama madaxa aan dhahno madaxa masiixitaankiisa kan waa in yaroo iska caadi oo waxunbaa la yar masaxayaa kaa waxaan u malaynaya inuusan aad sii ahaynoo iska sunno uunu yahay ma waxaad ictiqaadisay farad min furuudihi baad sunno ictiqaadisay weysadaadii ma ansaxayso taas wey iyadana jamiil waxaa shardiga sideedaad ah almaa u tahuur biyahan aad ku dahaaro qaadanayso eed ku weysaysanayso waa inay dahuur yihiin iyaguna inay daahir yihiin waxna dahiri karaan maxaa kaa baxaya insha allahu abushac markaan bilaabi doonaan axkaamulmiyaha si fiican loogu sheegi doonaa an axkaamulmiyaha inaku qaliil iyo kaiir basuu inoo waxeeyey kadibna qollateynkii inoo waxeeyey laakiin miyaahii wixii dhulka ka iman jiray wixii cirka ka iman jiray toddobadii biyo iyo ma daahirba ma dahuurba ma najisba axkaamtaasoo dhan muusan ka hadlin idan biyahan aad ku dahaaro waa inay dahuur yihiin waxaa baxaya inay daahir yihiin daahir waxaa laga wadaa naf ahaantooda waa daahire waxma dahirin karaan waxaa kaloo baxay biyihii nijaasada goormay dahuur noqdaan goormay daahir noqdaan goormay nijaaso noqdaan meesheeda ugu tagno shardiga sagaalaad iyo shardiga tobnaad way israacsan yihiin sababtoo ah cid gooni ahaa iska leh dadka dhan uma wada yaalaan shardigaana labadaas shardina waxaa weeyaan dukhuulu weyse loo shardiyaa jirta wakhtigu inuu galo almuwaalaah weyse loo shardiyaa jirta xidhiidh inaku waataan soo sheegaynaan lahayn aan ku cilaynaynayba furuudul wuduu muxuu yidhi oo arkaanul wuduu uu dhihi waayo waxaan ku cilaynayna soomahayn idan almuwaalaah iyo dukhuulul waqti labadaas shardi waxay u yaalaan qofka daa'imulxadadka ah ama waxay dhahaan saaxibu daruuray fuqahadu dhahaan qofka salaska qaba salaska waxaa weeyaan wixii oon ka joogsanayn hadday neefayd kama joogsanayso hadday gabadhii dhiig furan ku dhacdo istixaadadii hadday kaadi tahay hadday saxaro tahay wixii kama joogsanayo qofka salaaddii muu iska daynayaa oo maba dhahaaro qaadan kara muu dhahaya mee wuu tukan muxuu sameynaa dee weysadii isagoo dhexda maraya laga yaaba in wixii ka yimaado wuxuu sameyn waa saaxibu daruure addaruuratu tuqadaru biqadariha weeyaane horta markuu waqtiga galo un weyse u dhiil qaadaan dhahaynaa kow waa marka labaadee waxaan dhahaynaa weysadaada markaad bilowdo eed wejiga saa uga bilowda dee intii faradka ahayd ilaa lugta intaad dhaqayso yamiin walaa shimaal yosra walaa ha fiirinin taleefon ha ku hadlin dhammaystir wixii hadduu yimaado ha yimaado kadibna salaadaada sii galbaan dhahayna marka labadan shardi waxay u yaalaan qofka daa'imulxadadka muwaalaadku madhabkeenna qowl iyo jadiid muxuu ka qabaa jadiid iyo qadiim buu ka qabaa qadiimku waa inay waajib tahay muwaalaadka adigan weysadaada caadigaad weysaysanayso laakiin qowlka jadiidkaa ah waa inay sunno tahay iyo laakiin waajib u tahay qofka daa'imulxadadka ah ka soco faslun haadakani faasilun nawaaqid lwuduu'i weysada waxyaalaha jabiya arbacatu ashyaaa waa afar arrimood alkhaariju midka soo baxay min axadi sabiileyni labada wada midood ka soo baxay min qubulin ka soo baxay xagga hore ow duburin xagga dambe ka baxay riixun baa soo baxday aw hayruhu ama riix waxaan ahayn baa soo baxay ila lmaniya manida uun mooyeen ka labaad waxaa weyaan athaani zawaalu lcaqli maankii iyo garaadkii iyo caqligii oo meesha ka baxa weeye binowmin hurdana kaga baxa aw hayrihi hurdo waxaan ahayn ku baxa ilaa nowma qaacidin mid fadhiyo hurdadiisa mooyeen kaa fadhiyo oo mumakinin hantay maqcadatahu maxaa la dhihi jiray makaanu fadhigiisihii meeshuu ku fadhiisanayo min al ardi dhulka maxaa la dhihi jiray oogana fadhi ah oo ku hantay ka saddexaad waxaa weeye iltiqaa'u basharatay rajulin wa mra'atin haweeney iyo rag jidhkooda kulankooda weeye rag ninkaa iyo qofkaa dumarka ahoo kabiirayni waaweyn oo ajnabiyeyni yuhanibi kala yuhanebi soomaalida dhahda ama isgaya dha isgaya min hayri xaa'ilin iyadoosan waxba u dhexaynin ka afraad waxaa weeye masu quburil aadamiyi aadamiga ama bini aadamka xubinkiisa taranka iyo qeybtiisa hore oo la taabto aw xalqati duburihi aadamigii dabadiisa inta wareega ahoo la taabto bibadni araaxati calaa cashana lagu taabto aw butuuni alasaabici ama faraha fiidooda hore inta baatinkaa lagu taabto halkan wuxuu ka hadlayaa nawaaqid alwuduu weysadii aan soo weysaysanay shuruudeedii tobanka ahayd intaan soo ilaalino si fiican ooga soo baxnay faraa-idii lixda ahaydna aan meel saarayn weyse qabnay weysadii maxaa jebiya weysadii waxaa jebiya afar arrimood middood marka ma aho nawaaqid ulwuduugi sida waxa jebiyay arbacatu ashyaa afartaba inay isu imaadaan maya midkood baa ka jebin afartaas ta koowaad waxaa weeye alkhaariju min axadi asabiilayni min qubulin aw duburin riixun aw hayruhu ila almaniy erega riixuna maxaan caraabnay soomaaligeeni diyaar haye waay riixun aw hayruhu ila almaniya waxa weeye wax kasta oo ka soo baxa labada wado waxaad u fiirsataan culimmada fuqahada raxmatullaahi calayhim jamiican ta-adubka ay adeebsanayaan is-ilaalitaanka ay iska ilaalinayaan shaygii inay ku dhawaaqaan cawrada ah waxay dhaheen asabiileyn labada waday dhaheen wadada hore iyo wadada dambe haddana social media maxaa lala fadhiyaa subxaana xay lailahi mta marka allah barakeeyo culimmadii inoo jidaysay inaan afkeenna ilaalino alkhaariju min axadi sabiileyn labada wado labadii wado kuu cadeeyey wuxuu ku yidhi qubulka iyo duburka wax kasta oo kasoo baxa alkhaarij wax kasta oo kasoo baxa waxaa kasoo baxa noqon kara asaga kuu sheegay khaarijku maxaa weeye riixun aw hayruhu ama neef baa soo baxday ama neef waxaan ahayn baa soo baxday shaygaa soo baxaya waxaa isku mid ah ama shay cayn ah ha noqdo yani saxradii kaadidii waa cayn la arkaya soomaho ama shay ha noqdo cayn aan ahayn dabayshii oo kale cayn ma aho soomaho idan wax kasta wixii doonaa soo baxo shaygaa soo baxaya ama shay daahir ah ha noqdo ama shay nijaasa ah ha noqdo shaygaa soo baxaya ama shay ingegan ha noqdo ama shay qoyan ha noqdo shaygaa soo baxaya shay la yaqaanay sida kaadidii saxaradii ah ha noqdo ama yuusan noqonina shay naadir oo dhiig baa meeshii ka soo baxay wax kasta oo hor iyo gadaal ka yimaada weysadii way jebinayaan intaana istinaa gaarin ilaa intaana gaarin haddii kale waxaa noqon halka haddaa cashirka ka tagto ninkii laa zakaata fil ibili intuu la tegay caraba kaasee geelayga zaka ka qaaday yir haddaan diintii ka imaaday marka ilal u yarkaadi alkhaariju min axadi asabiileyni min qubulin aw duburin riixun aw hayruhu intaa wey culimadu xadiid fara badan bay u deliisheen waadna wada garanayseen nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waa laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada soomaa xadakana waa kii uu fasiray abu hureyra ramatula radia allahu tacala canhu ardaa kaadida waa la sheegay oo xadiid baa lagu sheegay walaakin min bowlin aw ghaa'idin xadiidkii safwaan ghaa'idka aayaddaa sheeda oo jaa axadu minkum min alghaa'id madiga waxaa sheegay waxyaalaha soo baxuu ka mid yahay sooma xadiidkii cali sooma ahayn xadiidkii cali baa sheegay xadiidkaa laftirkiisa maxaad ka qaadan xadiidka cali isagay ku badnayd kadibna saxaabigii miqdaad ahayd buu ku yidhi kac nebi maxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayhi u tag sababtoo waan ka xishoonayaa gabadhiisii baan ka qabaa inaan waxyaalaha ku hor sheego waan ka xishoonaya haddana meel adag bay hawsha maraysa imaamu nawowi raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahy marka arrintu musaaharo musaaharo imaato waxyaalaha in laga sheekayo waa khalay xadiiskan baana laga qaadanaya hadda laakiin waxaa maran waa la dhaafay wallah aclam jamiil alkhaariju min axadi sabiilayni min qubulin aw duburin riixun aw hayruhu ayaa jabiyey ila almaniyu kasoo reebay almani weysada ma jebiso laakiin waxaad isweydiin kartaa sidee manidu soo ayadii galmo ku imaan jirtay dee kakacwayeba waa la istaabtayba oo kaas insha allah taabashada cashirkuu soo socdaay weysada way jebisaa soo xaggana soo tii adeelta hurdootana dee hurdadiiba waxaa sideebay mani soo baxday aysan weyse u jebinaynin qofkii dadka qaarkood oo ku ibtilaysan telefoon inay fiiriyaan ama inuu wax fiiriyo ama inuu aada u fikiro isagoo soo jeeda kama iman karaan biyihio caadi u weyse qaba haa weysadii ma jabin maxay waajibisay wax ka weyn bay waajibisay oo qabaysa qaacidaa jirta ay culimmadu sheegaan oo waxay yidhaahdaan maa awjaba si fiican ufahan maa awjaba acdama alamrayni bikhusuusihi laa yuujibu adwanahumaa bicumuumihi aan fahanno aan tadbiiqino maa أwjaba acdama اlأmrayni bikhusuusihi laa yuujibu adwanahumaa bicumuumihi waxay ka wadaan shayga waajibiya labada arrimood kooda weyn kuna waajibiyaa isaga gooni ahaantiisa maalan mani ahaanteeda bikhusuusihi kownihi bikhusuusi kownihi maniyan ayay u waajibisay ma waajibinayso kooda hoosaan dhahaynaa kumana waajibinaysa cumuum cumuumkee sheegi kara cumuumkee mise markii la sheegay kadib waay haweenta maal isku qabsan waaye hay sheekh cumuumkee cumuumka khaarijka weeye sheekh alkhaariju soo ma ahayn marka shay waajibiya labada arrimood kooda weyn gaar ahaantiis bikhusuusi kownihay maniya ma waajibinayay dhaheen kooda hoose oo xadadkii asqarka ah ama kii weysada ahaa bicumuumi kownihi khaarijan inuu khaarij min axadi sabiilan yahay kuma waajibinay miaal baan kugu cadayn qofka muxsanka ah ee gogol dhaafka sameeyey muxuu waajibinayaa arajm soo ma in la jaadlo ma waajibin ma waajibinayo marka waxa weyaan maa awjaba acdama alamrayn wey oo rajmi iyo jaldi markii la dhaho dee rajmigaa weyn sooma markii qabays iyo weyse la dhahana qabayskaah sooma marka manidu waana daahir oo nijaaso ma aho oo way ka duwan tahay almadyu walwadyu way ka duwan tahay idan weyse ma jebiso ee waxay waajibisaa weyse wax ka weyn bay waajibisaa oo ah qabays kalabaad waxaa weeyaan zawaalu اlcaqli binawmin aw gayrihi ilaa nawma qaacidi mumakinin maqcadatahu min alardi caqligii oo meesha ka baxa garaadkii iyo maankii iyo garashadii oo meesha ka baxdana weysada jibitaan bay u keentaa muxuu caqligu ku baxaa kow hurdo ku yidhi hurdadu ma aho naaqid iyada laftirkeeda ee madinno iyo malo weeyaan laanna qofkii markuu seexdo dabadiisii ma xukumo wax ka imanayana ma ogo aw hayri waxaa weeyaan wax ka weyn baaba jira oo caqliga uu hurdo mooyeen wax kaweyn oo kaga baxaa jira oo caqligii uu ku zuulaa jira oo ah qofkii inuu waasho qofkii inuu miyir daboolmo qofkii inuu sarqaamo qofkii inuu miyir daboolmo iyo waxyaalo fara badan iyo inuu suuxdin ay ku dhacday iyo wakuka idan caqligii mar hadduu meesha ka baxo wysadaadii way jabtay waysadaadii way jabtay waxaa laga soo reebay iyadana mid oo ahaa ilaa nawma qaacidin mumakinin waqacdatahu min alardi qofka si sal muggi ah u fadhiista dabadiisii iyo baryihiisana dhulka si fiican u makamiya qofka oo sidaa ku seexday weysadiisii ma jamaysee waa laga soo reebi caqligiisina sidaa uu ku suulay ma la iska soo reebi mise daliil baa lagu soo reebi daliil baa lagu soo reebiyo nebi maxamed salawaatu llaahi rabbi wasalaamu calayhi saxaabadiisa salaada cishaha ayay sugi jireen kadibna iyagoo farfadhiyo ayay hurdo qaban jirtay sidaabayna ku seexan jireen nabigu sal ly slm markuu soo galana salaada unbay u istaagi jireen mayna weysiisan jireen su-aal baa isweydiin kartaa maxaa fadhiga loogu qayday xadiidkaa laga fahmayaa xataa takfiqa ru'uusuhum takfiqa ru'uusuhum madaxu markuu sidan dhaho ama gunduruxsanaysa kolba dhinac u dhacaysa qof sidan dhaha waa qofke qofku hadduu jiifo qofku hadduu jiifo dee madaxiisa sidan uma dhiga sooma hadduu taagan yahayna de sidan ma dhaho qof fadhiya un baan sidaan dhaha marka waxay dhaheen culimmadu waa fadhi welibana qofku si fiican dhulka uu u makansaday hadduu dhinac u seexdo hadduu dangiigsado hadduu dhinacu kaco taa kuma jirto iyada weysadiisii way jabtay laakiin madaahibtaa ku kala duwan subxaa subxanalla marka xaramka kaloo tagto na waxaa arkay caadi inta u seexdo soo u qoorina u qorin allah akbar allah akbar marka dha laynku kula soo gelaya jiib wey jamiil ilaa nawma qaacidin mumakinin maqcadatahu min alardi qofkee laga soo reebayaa ilaa nawma qaacidin mumakinin maqcadatahu min alardi ma garan waa qofkee waa hurdada laakiin qof waashay ama miirdabool uu ku dhacay oo nawma qaacidin mumakinin maqcadatahu min alardi ma u soo reebi laalaalaalaa kuma jirto ayada marka ilaa nawma qaacidinta meesha waxa laga soo reebay ogo culimadani waxay dhaheen xataa adoo nmadoo qaacid oo mumakin oo makanta maqcadataka min alard oo si fiican u fadhiistay xitaa waxaa sunno ay dhaheen inaad weysaysato leanna culimo waajibinaysaa jirto dhahaysa hurdadu mar kasta weysada way jebisaa ama salmugii u fadhiisa ama ha u fadhiisanin walkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun sooma adoo dhinaca ka qaadaya mar hadday xoogay aad yar tagto aayadh iska weysayso saddexaad waxaa weeye culimo ee weysada jebisa waxaa weeyaan iltiqaa'u basharatay rajulin wa mra'atin kabiirayni ajnabiyeyni min hayri xaa'ilin horta taabasho un sheekadu ma ahe ogow taabashada laisku haysto taabasho un mo afar shardigu igu kuu sheegay wadaadka la yidhaahdo saali bin cabdillaah maxaa la dhihi jiray afar shardi ayuu kuu sheegay laba qof oo rag iyo dumar ah laba rag ah kuma jirto laba dumar ah kuma jiraan la rag iyo dumar laba kala jinsi ayaa istaaban weysadoodiina way jabi afartan shardi baana la rabaa afartan shardina matnowga kuu saaray kow bashara bashara waa inay kulanto jid waa inuu kulmo laakiin haddaad ciddida ka taabato ama aad iliga ka taabato ama aad tinta ka taabato intaa midna weyse ma jebina dad qaarkood waa laga inay dhahaan oo tinta waa laska taataaban karaa miya markaa taa taa baab kale laakiin waxaan kaadna weyse ma jabaysaa mise ma jabayso marka basharo ayaa la rabaa jidh iyo diir inay kulmaan ayaa la rabaa waa midda koowaad waa midda labaad waa kabiirayni baa layidhi waa weyn kabiirkuna ma aho tii aan soo sheegnay buluuqa ahaa ma aho laa waa inay xaddul ishtihaa gaadhaan baa layidhi ina gabadha la ishtihayn karo ninkii waa ku kaa gabadha mar haddii la ishtihayn karo yacnii la damci karo wax laga damci karo markaas kabiiray noqotay baa la dhahayaa laakiin waxay dhaheen culimmadu waa cinda dabaa'ici saliima qof dabcigiisa uu nabadgeshan yahay laakiin dadka qaarkood hadda u badan tashan jirka xataa ma cafinayo soomo intaa kuwa kuma jiraan qofka caqligiisa yani dabiicadiisa ay saliim afkaar kale iyo balaayo kale iyo maskaxdiisa aysan bedelmin baa laga hadlaya marka kabiireyni baa qasaba shardiga saddexaad ajnabiyeyni weeye waa inay ajnebi kale yihiin ajnebiga baabkan iyo ajnebiga bawaabta kale ku jirtae fiqiga kaafiya kale dheeri kala duwan ajnebiga meeshan waxaa laga wadaa waa qof guurkiisu uu xaaraan kaa noqonaya cala ta'biidi weligaana aada guursan karin waa kuwee aangaana abishujaaca baabulmuxaramaati min annikaax aan gaadhno idan waa qofkaas idan islaantaadii waawad guursatay soomo idan baabka laga hadlaya way islaantaadii iyo islaanta kale ee bannaanka joogta isku mid unbay yihiin halkan unbaa loo fiirin idan ajnabiyeyni baa la rabaa marasha mar waxaa ka baxaya walaasha iyo eedada iyo hooyada iyo habarirta iyo wakuka gabadhaadii iyo kuwaade kuma jiraane ajnabiyeyni baa la rabaa shardiga afraadee sheekhu uu xiray waxaa oo inuusan wax u dhexaynin yacnii haddii mare ay u dhexayso kadibna ay sidaa isku taabtaan gabadhii oo golofis qabta wax ka gadanaysa kadibna gacanteeda ay sidaa isku taabtaan qofkii ragga ah mayna ka jabin leanna xaa'il baa jira afartaas shardi markii la helo wiisadii way jabaysaa madhabkeenna lafcad toobin kuma haye adilo fara badan buu haystaa insha allahu mar baan u banbixi doonaa oon sheegi doonaa lakiin haddaan waxuun ka taabanno awlaa mastumu nisaaa wey te mastumu nisaa niba dhinac bay u jiitay saxa haye sheekh aada wsala allahu wslam berri baan insha allah masalada ka bilaabi doona allah idin